wanaagsan saaxiib yaal dalkiin walba oad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ogaal oo goran oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho markale wacan wanaagsan saaxiibayaal waa barqa arbaca taarikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha tobanaad sanadku waa labaatan labaatan qodobada ogaal hadii aa la yidhahdo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya asaradaha siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka iyo maamulka puntland oo sii kordhaya iyo amniga magaalada garowe oo laga cabsi qabo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka suugarab ah iyo al-shabaabna waxay isku fadhiyaan deegaan ka tirsan gobolka hiiraan oo dagaal xoogan uu ka dhacay saacadii lasoo dhaafay qodobada kalood maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha faransiiska oo socdaal ku maraya bariga dhexe xilli uu la kulmay dhiiggiisa dalka falastiin iyo ruushka oo warar duqayn ku laayay dad gudaha dalka siiriya qodobadaas iyo xubnihii joogtadaha ah iyo wixii hor nagu soo kordha intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaa saaxiibyaal ku maqli doontaan barnaamijka ee u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaal haddaan nahay dadkiidadkiidhashiilahay dabaandadifaa iyo dagaal diyaar baana nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jigiyo bukaan dawaynlaha dawaynlahaa bukaan dawaynlahaa haddaan nahay dadkii dadkii dhashiilahay dalkan dalka difaac iyo dagaal diyaar baanu nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawayn lahaa dawayn lahaa boqon dawayn lahaa caruurta danyartiyo miskiinta madilo anigu madilo walaalahay madilo dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinka madilo anigu madilo walaalahay madilo hubaysan badweyn iyo gantaalo dhuglayrana ka daran ka daran waan tiriraya deegaanada dhulkaygaanun ku daaqin calan cawaalo uun dulbaban dankiigsanayo uun gumaysi dooni maayo qabyaala doora maayo badweyn biyagan taal nuglayraana ka daran ka daran oo waan dirirayaa deegaanada dhulkaygaanun ku daabin calan cawaalo oon dulbaban daldhigsanayo oo gumaysi doonimayo qabyaala dooramayo yahay lamaagana dibooda la maagan yahay dariskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago dariskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago waan dirnahayn oo aan damaqlahayn ayaan la diriraya la dir oo oh, waan diidanahay deegaanada dhulkaygaan un ku daabin calan cawaala un dulbaban dangiigsanaya oo gumaysi dooni maayo qabyaala dooramayo waan dirnahayn ee aan ka maqlahayn ayaan la diriraya la diro waan diidanahay deegaanada dhulkaya soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamassafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gubac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliya ayana kii kala gegima ina kala geeyin gurma go-nin iyo allow geed qaladay kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumuda ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftee dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin cirmaan ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin waa hagaag saaxiibayaal aynu ku bilownay barnaamijka saacadii lasoo dhaafay ilaa iyo shalay gelinkii hore iyo gelinkii dambaba waxaa jiray dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku garaba kadib markii kooxda al-shabaab weerar xoogan barqanimadii hore ee shalay ay huwiyeen deegaanka jicibow oo fariisin u ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka dagaal saacado badan qaatay oo khasaare dhaliyay ayaa xalay saq dhexe soo gaaray mar kalena saaka ayaa lasoo sheegayaa in mar kale dagaal halkaasi ka dhacay welina waxaa is horfadhiya ciidamada dowladda ay kuwa deegaanka isku garab ay sidoo kale al-shabaabkii weerarka soo qaaday rasaas goos ayaa weli laga maqlayaa aagga deegaanka jacibow iyadoo dhowr eh, fariisin oo ciidamada dowladdu ay leeyihiin mar kale weerar rogaalcilisa al-shabaab ay kusoo qaadeen hadaba si aan u ogaano wararkii u dambeeyay xogaha ugu dambeeyey ee deegaanka jacibow iyo aagga dagaalku ka dhacay waxaana qadka telefoonka telefoonkaasi toose kula xiriirinaya afayeenka maamulka gobolka hiiraan liibaan cabdi cumar waxaan wax ka weydiinay bal dagaaladii u dambeeyey xaalad deedaanku sida ay tahay iyo khasaaraha labada dhinac kala gaaray intuu dhan yahay waxaana uu yidhi axmed waa maasinta adiga iyo idaacaddan hadda yahow shalayta deegaano kamida deegaanada gobolka hiiraan ee hoostaga degmada buulogurto waxaa ka dhacay dagaal lagu ciribtirayo nimankii khawaariijta ahaa ee hargeysyada al-shabaab deegaankaasna ilaahay mahadi qawaariirta jab culus ayaa ku gaaray waana laga saaray inta badan goobihii ay ku dhuumaalaysanayeen waxaana hadda socda weli dadaalo xoogan oo dadkii deegaanka iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo iskaashanaya gurmadyo kala duwan ay dhinacyo badan ka kala yimid ay ku wajahayaan mar labaad cadowga si looga safeeya deegaanada dhammaanna hadda meelihii waa meelo seefe waana gacanta dowladnimada iyo shacbigaba intaba way isla jirtaa Eh, waayahay waxaan ugu maqaalaha deegaanada qaar weli inay isku hor fadhiyaan ciidamada dowladdu iyo kuwa deegaankooda isku garab ah iyo al-shabaab oo mararka qaar ee eh, deegaanada qaar lagu arkayo saakii aroortii ilaa xala la arkay marka wararkaas maxaa ka jira axmed waa mahadsan tahay eh, hadduu dagaal u dhaco kalaytaba adowga meelo ay ku dhuuntaan mar walbaba way jiraan godad iyo waxyaabo qaab daran bay mar walba ay naflacaari ay ku yihiin marka meelo yar ay ku harsan oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed dadka deegaanka ay ku hareereysan yihiin ayaa jiro saacadaha soo socdana in laga saaro laga soo afjaro ayaan rajeynaynaa ama nolosha lagu qabto ama meesha lagusoo afjaro haduu ilaa yiraahdo marka ma jiraan laakiin cadowga meel haduu si buuxda gacanta ugu haayo marka laga reeba in meelo godad iyo buuro ay saaran yihiin oo ciidamadan ay ku hareereysan yihiin waxaan in saacadaha soo socdana laga soo afjaro iyadoo saaxiibada caalamiga ah ee hawada inaga taageerayo iyo dadkeena deegaanka ciidamada xoogga dalka soomaaliya intaba ay eegan buuxa ugu jiraan in cadowga uusan midna ka laaban al-shabaab waxaa sheegay in macawisle iska dhigeen oo macawisiy ay soo xirteen oo dagaalka sidaas ay ku galeen oo ay cudamada deegaanka iyo kuwa dowladdaba ay qaldeen arintan maxaa laga baran karaa marka <laughs> axmedow cadowgaaga mar walba waa inaad mar walba mataqaana maanka ku haysaa in uu saaxiibkan isaga kaa dhigi karo walaalkan isaga kaa dhigi karo narka aa wadata iyo nooca aa wadatana uu noqon karo maadaama nimanka ay jir ahaan iyo diin ahaanba ay sheeganayaan inay soomaali yihiin haddana mar walba hagaxdaamo iyo waxyaabo xeelad xun ayay isticmaali karaan laakiin xaqa aan ku socono iyo guusha oo mar walba alla subxaana watacaala oo anaga magan inooga dhigayaba intaba waan ka fashilinay markii koowaad ay xabadii isku dhacday dhagarahaas oo kale cadowga waa laga dareemay kadibna dib ugurasho iyo xeeladii oo la bedelay ayaa taashay in cadowga dhulka jilka loo dhigo halkaasna lagu soo afjiro oo aana lagu guuleystay shalayto alxamdulilah laakiin waa khibrad kamida ah khibradaha dagaalka mm-hmm. saraakiisha ayaana shaqo ku leh waana rajaynaynaa in oh. ay xaqiijin doonaan waayahay ugu dambeyntii imisa dhimashada al-shabaab la dilay ama tirada dhimashada ka dhimatay al-shabaab lagu qiyaasi karaa weerarkaas ma leh inta ciidamada meedkooda ay arkeen waa labaatan meeyo kor u dhaafayaan inta ayaga ay qaateenna way kasii badan tahay marka waa lagu raad joogaa tiro rasmiya hadda lasoo bandhigana ma jiraan dhankeenan alxamdulilah khasaare ah. aada buu ilaaha u saqiray wax dhibaata ah xoogan oo ciidanka soo gaaray maleda laakiin dagaal hadduu dhaca khasaaro wuu imaadaa laakiin khasaaraha cadowga gaaray ayaa saddex jidaar ah dhegeystayaal kaasi wuxuu ah, maamulka gobolka hiiraan liibaan cabdi cumar oo khadka telefoonka si toosan ugu waramayay isagoo faahfaahin dheeraada ka bixinayay weerarka iyo dagaalka tooska ah ee marka rugaal celiska ah ee jicibow weli ay isku horfadhiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isku garab iyo al-shabaab dhinaca kalena taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada xoogga dalka faarax kooshin ayaan sidoo kale wax ka weydiinay weerarkan sida uu kusoo bilaawday iyo inta uu dhan yahay khasaaraha guud ee la gaarsiiyey kooxda al-shabaab waxaana uu yidhi dagaalkaas ugu dhacay dagaal wuxuu ahaa ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka si al-shabaab udhexeeyo aynoota khawaarija udhexeeyey marka taa kale si ilaa sideed saacad barowna uu socday ma garan yaa dagaalka qaaday ma idinkaa qaadeen markaa mise shabaaba soo qaaday annagaa qaadnay dagaal annagaa qaadnay meel ay ku dhuumaalaysanayeen ayaan saakay dagaal qorshaysan ku qaadnay waa kala wareegnay aada jicdhuu dhammaan mm. belluuq dheere la yidhaah ayeen isugu shubnay annagoo weshadii ku ku soconna ayay ciidan kale isugu gudbiyeen marka ciidankiisa ugudbiyana waxay iska dhigeen ciidanka deegaanka iska dhigeen wa garta dhabagalay sameeyeen adigu kuma guuleysan insha allahu annagana waan garaacnay igana waa ka gudbay khasaaro marka maxaad gaarsiiseen ma khasaaro badanaa gaaray dhaawacooda iyo dhimashadooda meesha iska dhoobnay annaguna hadda waad ogtiino mm. ma fiirino dhaawacii dhimashada guusha iyo goobtu heraan fiirinaa koleyba waa laga guulaystay nimankaas idinka dhankiina maxaa khasaaraha oo idin soo gaaray inta dagaalka uu socday waa jiraa waa jiraa ama qarsamayna anaga khasaar waa jiraa dhaawac waa jira waa kuyahay waa jirtaa waa yar tahay maxay la egtaha marka khasaarada idin soo gaartay maya maya annaga khasaaraheena na soo gaaray dhimashadeenu dhaawaceennuna waa yaryahaan guri waa afar qof oo dhaawacoodi fudud yahay dhimashaduna waa saddex qof waaye oo qof ay shucur tahay laba ay shucur tahay labana ay ciidan maxaa ka jira in khasaare xoogan oo idinku soo gaara dagaalkan hadii marka haddaan goobtii ka yeelanay mm. khasaaro waaba ku sheegay hadda wixii la gaaray waa ku sheegay maaho waxaa maqalnay in oo dadka qaar laga soo tegay oo goobta looga soo tegay iyagoo dhaawacay qabaan warka ma jira maya maya ma jiro ma jiro ma jiro qalado annaga wax dhaawaco anaga annaga kama soji aagagii aagagiina inta badan waaba ku sugan oo ciidanku meelo dagaal inuu dib ugu guurtay oo meelo kale uu aagbedelasho sameeye muugi aagoo ku sugan aagbedelasho noocee ah noo sharax meesha meel banaan haday tahay meel rogi karaa dagaal meel laga dagaalami karaa jira ah, marka annagu weli aagagii anaga ku sugan oo buurihii saaran laakiin meeshii dagaalku ka ka dhacay waad ka baxdeen soo sida maaha qofta dagaal ka dhac webiga ah, in la goyst waa la goystin webiga labasa ka saar waayahay ah, dhulka ro dhulka ku daa meeluna waa cara madow hmm. meeluna waa dhul dhagaxa marka dhanka dhagaxa hmm. waa roobka waa la geli karaa maogtahay laakiin caramadowka laguma noolaata hadda deegaanka jacibow yaa gacanta ku haya dhulkii lagu dagaalamo maanta nimankii jicibu baryahan dambaba eh, iyo dhulka lagu dagaalamaba dhuumaaleysiay kusoo gudbaayeen hmm. eh, hadda anagaa deegaanka jicibu gacanta ku hay ilaa iyo saacadood oo dagaalkan socday oo xiriir ah dagaalku wuxuu bilowday nuskii saac eh, galabta sideed saac iyo barna waa waa dagaalkan ciidamada deegaanka qeyb miyay ka ahayn mase ciidanka xoog ayaa qaada weerarka maya maya ciidanka deegaanka qayb weyn ku lahay eh, ciidanka dawladda iyo ciidanka deegaanka intaba waa waa wada dagaalamaynay markee maba maba iyagu meel kastay tagaanba ciidanka deegaanka iyo anagu maba kala arna sooma deegaanka jicibow intuu dhacaa marka noo sheeg bal sawir guud nooga bixi deegaanka jicibow meel kala barka eh, halgan iyo iyo buulo burde oo beerayabaa la yihaa ayuu galbeedka dhanka weyiga ayuu ku yaalaa waa laba tuulo oo qoraxdinka iyo bariga ka kala jira meeshaas malkada oo oo deegaanka jicibo baa la yidhaha waa meel buuro waaweynu ay ku soo jeedaan weyiguna hoos maro marka meeshaasuu ku yaalaa halgan iyo buuloburda waxay isku jiraan afartan iyo kow kilomitr laakiin deegaanka jiciw buuloburda waxa u jiraa labaatan iyo saddex kilomitr jicibow horema loo xoreeyey mase dhowr jeeraa lagula dagaalamay jicibow dhowr jeeraa lagu dagaalamay marka way gudbayaan nimanku waa taqaa nimankan khawaarigta way gudbayaan weligay ka gudbayaan waxay marayaan dhinaca galbeedka dhinaca galbeedka markay maraan muddaa la joogayaa meelo kaley kasoo gudbayaan marka hadda ataag ka samaynayaan marka meel haddee ciidan rasmi intuu jabo deegaanka dhigata waa meel carabadooba buuraley ah weliba eh, dooman badan u furan tahay marka in inta la burburiyo eh, laga socdo mugaas haddana wixii kusoo noqda la burburiyo moogiye maaha meel ciidan deegaan intuu dego dee weliba dhinaciisa kale ahaatee tigay ka soo dhigteen boosingurka ay soo dhigteen ku garaacayeen maanta marka waa dee yar oo jaqiir ah oo jidku goolada ka galo marka meel deegaan oo xaramadowna ah oo oh, ciidanka uusan degi deegaanada kale ee eh, eh, ay soo galaan sida eh, hadda ay usoo galeen bajiciboog kale maxaa idinka qorshaysan dabeereyabaal iyo dhulkaasoo dhanay deganaayeen annagaa degan dabeereyabaal annagaa degan burhabooto annagaa degan jaha maxaan annagaa degan wadadaas halgan iyo goolo burda udhexayda waan furnaba waa gartee marka waxay u baahan tahay lagu sii sikado waana kusii wadayna hadii alla idmo oo shaqaan kasii qabanaynaa ilaa booxo ilaa beledweyne wiji waxa ku jira waa la dagaalamaynaa insha allah sidee ayaad u qorshayseen inaad uga hortagtaan weerarada shabaab ay soo qaadaan oo kale khasaaraha ka dhasho ama kuwa aad qaadaan hadda maanta dagaalka dhacay in khasaare xoogan uu ka dhashay aan ugu maqaalo ahay saaxiibkayow eh, adiga haddii eh, eh, dagaal dhaco oo meel la laysku rifo edelba khasaara wuu imaanaya laakiin khasaaraha maanta dhacay wuxuu ahaa khasaarihii ugu yaraa ma garan khasaarihii ugu yaraay ayuu ahaa ha ahaatee dagaalada waa la yarayn karaa hadii hadii nimankaan siday tahay loola dagaalamo mm. waa la yaray karaa marka galbeedka weligaanaa cadowba oo noo dhexeeya moogi nimanku ma aysan joogeen meesha waa garta weligaasi hadba meel doon uga soo xirayaan halba meel xerag ku xirayaan ay kasoo gudbayaan marka eh, waxaataan uu dulqaadan wayn muu dulqaadan karnan dadku mana hadda dadka eh, bariga weliga ka jira bis maaha xoreynteenu eh, galbeedkana insha allahu tacaala waa waa ku diri doonaa oo waa ugu tegi doonaa meel alaala meesha joogaan waa aadi doonaa insha allah kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada xooga dalka weli waxaad maqlaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal waayahay markale waxaan saaxiibayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ogaal ayaad maqlaysaan markana haddaan puntland aadno puntland waxaa ka taagan xasrad siyaasadeed oo ka dhalatay arrimaha doorashada kadib markii guddiga doorashadu habeen ka hor ay shaaciyeen jadwalka doorashada oo xilligii loo aasteeyey ay ku kordhiyeen muddo konton cisho ah taasina waxaa la sheegay in muddo kordhin dadban ay tahay oo saciid cabdulaahi dani muddada uu kororsanayo dhinaca kale war qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada danab ee puntland ayaa waxaa lagu sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin muddo kordhinta ay puntland ay sameysatay gaar ahaan xukuumaddu magaalada garowe waxaa mucaaradka iyo xukuumadduba ay soo dhoobeen saacdii lasoo dhaafay ciidamo kala duwan isiimada dhaqankana shirar kala gooni ah ayaa u soconaya baarlamanka puntlandna hadda ayuu shir uga socdaa madaxtooyada magaalada garowe iyagoo warar inay kasoo saaraan laga filayo arrimaha xasarada ku ah doorashada islamarkaana guddiga warka ay soo saareen ay ayidi doonaan ama ay ka biyadiidi doonaan labada un ayaa laga filan karaa baarlamaanka puntland hadaba wararkii u dambeeya waxaan wax ka weydiinay wariyaheena saciid xasan faarax oo ku sugan magaalada garowe nasaaka waxaa garowa ka furmaya fadhiga ugu dambeeyey ee baarlamaanka puntland kaasi oo wax badan ay bulshadu ka sugayso baarlamaanku inay muddakoror seera u sameeyaan xukuumadda inay ku raacaan jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashooyinku iyo inay halkaasi guufaanka ay soo saari jireen oo ahaa in doorasho la aado ay soo saaraan sanadka baarlamaanka wax badan baa ku xidhan iyaga laftigooda bilowgooda in baarlamaanka lasoo doorto waxay ku eeg tahay dhammaadka bishan marka waxyaabo badan baa saa ka socda madaxweyne halkaas ku hadli doonaa sibad dheer bu ka jeedin doonaa wuxuu kaga hadli doonaa xaaladaha guuda dagaalada puntland ka jira sida doorashada noqon doonto iyo waxyaabaha kale buu ka hadli doonaa waxqabadkii xukuumadiisa intuu soo socday sidoo kale xaalada ayaa puntland ka taagnaa maalmihii lasoo dhaafay oo doorashada ku kusaabsan ah eh, oo ka hadlayay dadaca eh, la qabanayo isa lo-aadayo iyadoo laysku hayo oo doorashada weli markaasi uu qaadi ka taagan tahay guddiga iska sheegeen xukuumadda ay si doonayso macaalka si gaar ah ay doonayaan xisbiyada qaarkood ay si kala doonayaan marka eh, xaaladahaasa ka socda eh, xaruuska taagtaaganyihiin ciidamaa jira eh, xukuumaddu ay garow keentay oo ka keentay boosaaso iyo dhinacaas oo doonayso ammaanka magaalada inay sugaan saynu ognahayna dagaalka labaatanki juun ka dhacay garowe ciidamo magaalada la keenay oo diyaar bay hastaa bay ahaayeen ciidamada ammaanka ee baarlamaanka sugaya intuu furnaa marka waxyaabo badan baa saxaanu jira laakiin saciidow dhanka kale ismada gobolka bari iyo sidoo kale kuwa nugaal ku suganba waxaa jira khilaaf aada u xoogan oo soo kala dhexgalay maxaa shirarkoodii soo baxay iyadoo laogyahay in marba marka ka dambeysa ee qoraallo iska soo horjeeda ay soo saarayaan waana waa mahadsan tahay saynu ognahay garow wax ka socdo shir ay leeyihiin ismada qayb ka mid ah oo saa sheegtay khilaaf ayaa jira ismadii eh, eh, intoodii badnayd waa eh, ay ka maqan yihiin islaan ciise oo gobolka ugaala iyo islaan bashiir oo gobolka muduga iyo sudaanka oo dhinaca shanaaga waa maqan yihiin iyo weliba ismo kale oo qayb ka mida ah waa maqan yihiin ismahu boqorka hogaaminaya shirgarow waa uga socdaa welina lama sheegin waqtiga wax soo saari doonaan laakiin shir baa u socdaa shirkana xaalada doorashaad mintaada oga hadlaya shirkaasi oo socda ayaa habeen hore doorashooyinka soo saareen war ka duwan ee warkii la filayay oo ah in afartan shan eh, iyo dheeraad wakti ah ay eh, xukuumadda ugu dareen waktigan ay doorasho ku gaban doonaan marka eh, shirka iyaga wax laga sugayo ay soo saari doonaan hadda labama garan karo sababtoo ah dee guddigii siday yidhaahdeen oo sheegeen mucaaradkana waxay yidhahdeen ma yeelayno marka baarlamaankan hadda hadda ayuu furmay bal hadda ayaaba fiirinayaan dhinaca wuxuunu dhaqaaqaan in baarlamaanku uga horka doon wararkaasna soo saaro oo uu sheego in doorashada sideedii hore lagu aado iyo in sida guddigu sheegaan la aado iyo in si ka duwan la aado marka halkaas wax laga sugaya laakiin laakiin isimada dhaqanku khilaafka dhexda soo galay waa mid aad u soo baahay muddooyinka u dambaysay oo shir oo kale mar hore ay ku ballameen waa lagu heshiin waayey waa baaqday haddana midaan lagu heshiiyin oo qayb ka mida ah garow ay ku shiraysa ayaa socda isagana xaalada doorashada puntland iyo xaalada deegaanada puntland baa looga hadlay saciid dhanka waxaa la sheegayaa mucaaradka in ciidamo ay magaaladii keeneen garowe halkaasina laga cabsi qabo in ay ciidamadii puntland ee maamulkii iyo kuwa mucaaradka ay ku dagaalamaan saciid madaxweynaha puntland maalmihii lasoo dhaafay ciidamada uu kasoo qaaday boosaaso ayaa guud ahaanba magaalada amnigeeda la wareegay maxay dareemayaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada garow waxaana wamaadsan tahay eh, shacabku dee cabsi fara badan bay qabaan oo sidan labaatankii juun dagaal aan la filanayn oo aan shacabka ku talagelin bulshada ku talagelin baa hal mar ka qarxay garowa kaasi oo xukuumadda iyo mucaaradka udhexeeya laba ciidan oo puntland ka wada tirsanna ay isku dagaaleen marka sidii oo kale haddii doorashada lagu heshiin waayo in xaaladda ay isbedesho oo dagaal ay noqoto waa shacabka ka cabsi qaba waxyaabaha ay aadka u hadalhayaan oo isweydiinayaan baana ka mid a ah qof eh, kasta waad aragtaa wuxuu kuleeyahay wadnada huseen la yeelay eh, war saxan oo lagu laga soo saaray eh, maogtahay marka waxay isha ku wada hayaan bal sida la aadi doono ise la yeeli doono bay ku hayaan laakiin cabsi badan baa jirta oo laga qabo bal in dagaal ka iyo in inkastoo mucaaradka markaad waraysato oo aad wax weydiiso ay kuleeyahay annagu dagaal uma soconno xukuumaddana ay leedahay annagu dagaal uma soconne mucaaradku waxay wada ha joojiyaan doorasho qof iyo codaan rabnaa dalka gelino shan iyo labaatan sano ayay puntland ku taanaysay doorasho qof iyo coddaa qabato oo shacabku aysu dartaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo baarlamaanka marka sidoon baan u soconaa waxaan ku darnay oo hadda sheegtay gudub sheegaana waa waktiga lagu diyaar garanayo uun maaha kubatarabsi maaha waktiga ugu qaban karo marka haddana laakiin cabsi badan baa jirta ismidii puntland ayaa iskhilaafsan hogaankii maamulka puntland iyo mucaaradkii ayaa iskhilaafsan xaalada puntland markaad eegtid siciidow siday kula muuqataa walahi horta puntland eh, khilaafkeedu eh, hadda iyo kahorba waa jiri jiray eh, waana iskhilaafi jireen waktiga doorashadana saanabkaa la isku khilaafi jiray laakiin xalun baa la gaari jiray mar walbana ismada dhaqanka ayaa xalka gaari jiray laakiin sanadka waxaad moodaa ismadiiba is Eh, saasay tahay haddana iyadoo khilaaf jiro oo ismada laftigooda qaybtadas hayaan oo waxaa heshiin jira warniyam shacabka iyo dalkeenna iyo deegaanada maxaa u dana eh, eh, intaynu eegna hayn dhowr qof oo siyaasiyiin oo dana gaara wata aynu fiirino danta shacabka marka waa dhici kartaa in isbedel ay sameeyaanoo lagaba heshiiyo oo doorashadan waktigeeda lagu qabto ama waktiga hadda guddiga soo saareen lagu qabto kadibna doorashadaas lagu qabto heshiisna uu ka dhaco waryaheena saciid xasan faarax oo garowa ku sugan ayuu ahaa waryaheena farxaan maxamed xuseen ayuu waramayey isla weli wararka puntland ayaan ku guda jirnaaye haddaba maxaa laga filan karaa dhinacyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda puntland xilli shir uu u socdo sidoo kale isimada puntland oo ay doonayaan in arrimahan ay kaga hadlaan su-aalahaas iyo su-aalo kaleba waxaa ku gidaaman mustaqbalka doorashada puntland waxaan wax ka weydiiyey cabdiraxmaan cabdulle idriis oo ka faalloodo arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka runtii aada umaasan tahay waa dhawahay maamulkaas maalmahan baxsaradan way jirtay guddiga doorashadana weli isaga sharciyadiisa alasku haystaa oo inuu sharci yahay haddana kordhintaas saxbaa dood badana ka taagan laakiin hadda ciidamadii way fadhiyaan oo xalayta waxay la kulmeen si ay ogaa ay ku go-aan ay u qaataan daniyay la kulmeen oo marka wuxuu u sheegay marka in oo wadanka dimuqraadiyadiisa aysan hor istaagin dimuqraadiyadiisa ay marata ku garab istaagaan marka afkiisa ay arkaan bay doonayeen marka in waxaa laga yaabaa maanta eh, gelinka dambe ama berito inay go-aan soo saaraan sida aan xogta ku helaynay marka eh, inkastoo iyaga laftikooda oo leeyahay muxuu ahaa maadko oo muxuu ahaa qaar baa dani maaragtay e, ka gows qabo haddana badanaa waa waa waxay leeyihiin inay dhexdhexaad noqdaan oo ay go-aan soo saaraan sidaasay ka shaqeynayeen marka waxaan isleeyahay e, way taaganta xasanada laakiin in maarata laga badbaadi doonaan aaminsanahay eh, dagaal iyo buuqi qaylo ciidamada danab ee puntland war ay soo saareen waxay ku sheegeen in aan la aqbali karin eh, muddo korrinta kontonka cishe ee dheeraadka ah eh, baaqa ciidamadaasi puntland danab sida gaarkaa u tababaran muxuu yahay haddaad si gaara u eegtay way soo tagnaayeen ciidamadaas waxayna ilaalinayaan in oo muddadii loo baahanaay muddadii in la dhaafin oo eh, bisha oo january bilowgeeda in ka hor la doorto madaxweynaha marka waxaan isleeyahay koley eh, ciidamadaas iyo madaxda mucaaradka way iswataan way isleeyihiin muddo dheer marka waxaan isleeyahay eh, waxaan rajaynayaa in maaragtay aysan buuq dagaal iyo wax dhicin oo maaragtay si nabdoon doorashadaas ku hagaagta laakiin way jirtaa inaas adshagii oo dhanba way jiraan oo mxuu madaxda mucaaradka iyo iyo ay didan yihiin kororsiga gudiga doorashada uu sameeyey gudiga doorashada oo isaga aftiisa muran uu ka jiro sharcinimadiisa haddana inuu wax kordhiyo taas didan yahay marka aan isleeyahay waan rajaynayaa in madaxda mm-hmm. eesimada inay maarta arrintaas goyn doonaan oo ay maaragtay eh, kordhintaas ay diidi doonaan oo si wanaagsan ku dhamaa doonto saasaan insha allah waayahay garowe waxaa laleeyahay sidan ugu maqalada ah eh, waxaa soo dhoobaya ciidamo ay kala wataan eh, xukuumadda dani hogaamiyo iyo mucaaradka kuwo badan oo boosaaso laga keenayo ayaa lasoo dhoobay saacadi lasoo dhaafay maxaa ka jira wararka ah in baqdin weyn laga qabo xaalada garowe mucaaradka iyo xukuumadduba ay soo dhoobayaan aada iyo aad way jirtaa maran xalay aan maaratay dadka oo deegaanka iyo dad oo eh, waxgal ah oo aan la hadlayay oon weydiinayay bal sidee xaaladu tahay way jirtaa eh, arrimahaas marka waxaan u badan dhinaca oo oo maaratay xukuumadda marka eh, waxaan isleeyahay kolley sidaan rajaynayo oo ayna ahaan jirtay odiyada afkooda iyo iyo go-aankooda in la aqbali doono sidaasa maarata odayada marka waxay ka shaqaynayaan in aysan waxba dhicin oo si nabad ah ay wax ku dhamaadaan marka waan rajaynayaa in oo oh, maarata arintaas ay ay hageli doonto oh. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryayna in dadkaasi shaqo aysan ka dhicin insha allah Eh, waxa cabsida sii ballaariya ayaa ah ee eh, awal puntland aad baa isimada looga dambeeyey eh, dhaqanka puntland aad ayuu u adag yahay sidaan ka warqabno marka waxaa lislahaa isimada ayaa hogaanka puntland ah. ayaga laftooda baa laleeyahaba khilaaf baa ka jiro marka shacabka taas wadna kurkur iyo inay baaqdin ka qabaan amnigooda garawe soo suurtagal maha oo ay kasii barakacaan waa suuragal waa suuragal isimada doorkooda wuxuu ku cadyahay dastuurka puntland marka sida darteed eh, waxaa dhici in aan maaragtay laga boodin iyagana inay isu badnaan doonaan sidaasaan aamsanahay eh, xaalayto marka mar aan wareysanayna waxay igu sheegeen in ay isu badan yihiin laakiin ay jiraan eh, kooxo oo maaragtay dhinaca xukuumadda raacsan laakiin inta badan waa israacsiin dalka sheegeen inay dhexdhexaad aadaanna waa waa laga shaqaynabayaa marka waxaan ilaahay subxaana watacaala ugu baryaynaa inuu fidna aysan ka dhalan noloshaas insha allah waana waana rajaynaynaa in loo doonto eh, waayahay marka markaan si kale u eegno doorashadu eh, muddo kontan cishaa oo dheeraada lagu daray eh, waqtiguna waa gabaabsi oo toddobaatan cisho saddex bilood muddo ugu yaraan ah ayaa la filayay in waxa dhan lagu soo gebagabeeyo ma is leedahay wakhtiga in doorashada puntland ay qaadan karto suurtagal ma tahay in sanad kale ama bilooyin intaas ka badan oo lix bilood ah ay kusii darsoonto doorashada waqtigeeda maya go-aankaasi oo guddiga doorashada ah ma aha mid shaqaynayo sababto eh, eh, isaga sharci ma ahaba guddiga doorashada sharciyadiisa la isku haystaa marka maba shaqaynayo uduudaas ay kordhiyeen waa la diidan yahay waa odayaadan dhaqankana way diidan yihiin eh, muxuu ahay ururada mucaaradkana way diidan yihiin marka taasi ma u shaqaynayso go-aankaasi waxay soo qoreen waxaada macno ku fadhi maha oo lagu shaqaynohayo maha walaal marka waxaa lagu shaqaynohaya muddadii oo la yaqiinay ee ahayd maalintaas oo wakti egyahay ka hor waxaa la rabaa inuu madaxweynaha iyo iyo muxuu ahay baarlamaanka soo doorto marka waxaan isleeyahay arrintaas ma shaqaynayso insha allah waayahay ugu dambeyntii baaqanka ku aadan ee bal xasarada puntland iyo qeyb walba ama xukuumadda mucaaradka isimada iyo dhinac walba arrintan ay khuseyso baaqaaga ugu aad waxaan ku baaqaynaa runtii in maarata ilaahay subxaana watacaala muxuu ahaay aan ka in maaragtay aysan dhicin dagaal iyo taagtaag aysan dhicin isimada waxaana aan rajaynayaa isimada Eh, inay go-aan soo saari doonaan go-aankaasna la qaadan doono uuna hirgeli doono waxaana leeyahay xukuumadda eh, muxuu ahaayey orodkan iyo iyo eh, waxaana iyaga ka sagooni ula ordayaan ha joojiyano madaxweyne danina ah, insha allahu ha u hogaansamo ismada dhaqanka iyo waxgaradka taladooda ha u hogaansamaana sidii ay ahayd lagu qabto doorashada waxaan la kordhiy waxaan eh, gudinka cusub sheegayaana sheegayaan eh, muxuu ahaay eh, caqabada keenaya in hala joojiyo sidaasaan ku baaga lahaa dadka mucaaradka ahna iyadana ha isdejiya amayaynan muxuu ahaay kasii darin u hasha sidaasaan ku baaga lahaa walaal waana mahadsan tahay hagaag dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacaddii lasoo dhaafay ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaa halkan idinkula socodsiinayaa cabdulaahi bootaani luul maxamuud ee markaan aan ku horumarno dhanka hadalhaynta waa tahay cabdulaahi la soo dhaafay waxaa baraha bulshada aad u qabsaday tahriibayaal soomaaliyeed oo dalka gudihiisa dib loogu soo celiyey dhalinyaradan ayaa waxaa laga soo daayay xabsiya ay ku xirnaayeen ee dalka liibiya ku yaala magafayaal ayaana haystay maalintii shalay heed ayaana laga soo kala dejiyey magaalooyinka hargeysa iyo muqdisho dhallinyaradan ayaana waxay ka hadleen dhibaatooyinka kala duwan ay kala soo kulmeen intii ay ku jireen xabsiyada liibiya dowladda soomaaliya ayayna uga mahad celiyeen in ayagoo nabad qaba ay dalkooda dib ugu soo celiso tahaluley waxaana la arkayay muuqaal baraha bulshada qabsaday mid ka mid kamida ah muwaadiniintaasi markii uu diyaaradda kasoo degay markaas dhulka ku sujuuday isagoo oona sheegay inuu dareenkiisa wax lagu cabira aanay jirin farxad daraadeedna ay ka keentay inuu dhulka shumiyo ayna tahay wax lagu farxo inuu dalkiisa dib ugu soo laabto isagoona sheegay in uu ku dhowaad shan iyo toban sano uu ka maqnaa dalka hadalhaynta haddii aan halkaas oga nimaano markaana dhanka qormooyinka aad tahay cabdulaahi qormada ugu horeysa dhankeyga haddii aan soo qabto dadka kula shaqeeya ha kaa bartaan dhaqan wanaagsan oo aad kula dhaqanto daacadnimo howlaha ku yaala oo aad si buuxda u dhammayso xiliyada shaqada oo aad ilaaliso iyo mas-uuliyad asxaabtaaduna ha bartaan balamaha oo aad ilaaliso kan howl leh oo aad garab istaagto kii ay wax u hirgalaanna oo aad la faraxdo iyo wixii lamida ubadkaaga iyo ehelkaaguna ha kaa bartaan jaceylkaaad u qabto waqtigaad iyaga gaar u siinayso addeecidda iyo u dhagnuglaanta aad waalidkaaga iyo dadka kaa mudan u dabaxsan tahay meel walba iyo xaalad kastana waxaynu ahaan karnaa kuwa raad quman leh saameyn tugan yeesha samana lagu xuso oo kolka dadkaas oo dhan qof ka mid ihi uu ku arko uu kaa dareemo wanaag kugu farxo si niyad ahna kuu qaabilo weliba jeclaysto inuu wakhti qaadasho dheeraad ah uu kaa helo weydiinta ah sideen ku heli karaa qof iyo qalmo waxaa ka quman oo kana maangalsan inaad u fakarto habka ah sideen ku noqon karaa qof tayo badan oo la jeclaysto in lala rafiiqo weydiintaas ka gadaal waxaa kuu yaala dadaal ah inaadan qofna ka sugan wax dheeraada iyo wax aad gaar uga hesho balse aad adigu isku darto qiimo iyo qaayo dheeraada kuwaas oo bila naftaada qormadan ayaa waxaa ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala cabdiraxmaan xuseen waa tahluulay qormada ugu dambaysa dhankaygana ahmiyadda ay leedahay xusuus qorka oo la caadaysto xusuus qorka maalinlaha ahi waxa uu waayaha qaar ahaan jiray caado lagu faano laakiin aad ayay hoos ugu dhacday arrintaas intii uu soo baxay internetka gaar ahaan warbaahinta bulshada dad aad u badan ayaa dhacdooyinka ay maalinlaha ula kulmaan iyo aragtidooda waayaha maalin kasta ay wajahaan waxa ay dhaqso ugu soo gudbiyaan baraha xidhiidhiya bulshada xildheerayaashu waxay sheegeen in xusuus qorka maalinlaha ahi u wanaajiyo caafimaadka jireed iyo midka nafsadeed labadaba islamarkaana uu xoojinayo awooddiisa maskaxeed iyo halabuurkaba dhacdooyinka iyo sheekooyinka badan oo aad maanta goobjoogga u tahay ama qayb ka tahay ayaa laga yaabaa inay macno badan kula lahayn laakiin xilli dambe oo da'daada ka mid ah uu qiimahoodu soo baxo ama ay qasab noqoto in jiilasha inaga dambeeya taariikh ahaan loogu gudbiyo haddii aanad horey xusuus qor u lahayn maanta bilaaw oo dhacdo kasta oo aad u aragto muhiim qor goobta goorta diilayaasha sababaha cawaaqibka ka dhashay iyo wixii la mid ah berri waxay noqon doontaa xog miisaan leh oo buug lagu dhigi karo ama cid ka faa'iidaysata loo sii warin karo qormadan waxaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala kamaal guud ahaana qormadaas ayaa ugu dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa luuliya cabdulaahi oo idinla nabadgelyo saaxiibayaal xubintii bandhigii warbaahinta bulshada ayaad dhegeysateen weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal wanaag saaxiibayaal weli ogaal ayaad maqlaysaan markana waxaan aadaynaa wararka dunida inteeda kale ugu waaweyn aan ku horumarno israa'iil iyo falastiin duqeynta israa'iil ayaa muddo ka badan laba toddobaad gashay waxaana lasoo wareeyey in maalmihii u dambeeyey ama saacadihii u dambeeyey tirada dhimashada keliya ay gaartay siddeed boqol oo qof kadib markii maalintii talaadada ah duqeymo xoogan ay ka dhaceen qeybo kamid a ah gudaha falastiin tirada waa sii kordhaysaa dhimashada marba marka ka dambeysana waxaa la tirikoobayaa meydad hor leh oo dhismayaasha ku burburay magaalada gaza laga soo hoos bixinayo talaadadii israa'iil waxa ay sheegtay in ay qaaday afar boqol oo duqeymo ah maalmihii lasoo dhaafana taasina waxa ay sii kordhisay xaaladda gaza oo ku jirta go maalintii hore ra waa maalintii ka horreysay talaadada waxay sheegtay israa'iil inay dishay saddex boqol iyo labaatan qof kadib markii saddex weerar in ka badan ay ka fulisay aagga daanta gaza iyo sidoo kale waa aagga daanta galbeed iyo sidoo kale magaalada gaza si kastaba weerarada israa'iil ayaa saacadii lasoo dhaafay ee hakad galay tan iyo markii maraykanku uu walaac ka muujiyay arrintan uu sheegayna in loo baahan yahay in si deg deg ah yahuudda ay ku joojiso duqeymaha cirka xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa si kulal uga hadlay arrintan waxaana khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay israael iyo sidoo kale mareykanka tan iyo markii xogayaha guud ee qaramada midoobay arrintan uu ka hadlay khilaafka diblomaasiyadeed ayaa waxa uu ka dhex aloosmay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres iyo israel kadib markii guteres uu si walaac ah u muujiyey talaadadii in eh, duqeymaha ku hoobanaya gaza ay yihiin kuwo arxan darra ah oo ka baxsan arrimaha bini-aadnimada xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa maanta khudbad uu ka jeediyey golaha ammaanka qaramada midoobey waxa uu xusay inaysan jirin wax waa in aysan arrintan aysan ahayn wax saxan in bini aadam sidaa loo duqeeyo ama loo weeraro wuxuuna ugu baaqay in si deg deg ah loo joojiyo weerarka ku hoobanaya ama duqeymaha ku hoobanaya falastiin gaar ahaan gaza isagoo ugu baaqay israel inay si deg dega ah ku joojiso xaaladda ee qasan oo ay ka alooseyso dhulka falastiiniyiinta xogyaha guud wuxuu intaas sii raaciyey in la ogaaday in cadeymo loo hayo eh, in hub waaweyn oo culus ay u adeegsatay israael duqeynta ay ka geysatay gaza dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee israael elian och lagu magacaabo ayaa kulan waxa uu la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan eh, qaramada midoobay waxaana loo sheegay in si deg dega ah ay ku joojiyaan colaada ay ka wadaan ama duqeymaha ay wadaan si loo dhexdhexaadiyo ama xabad joojin loo kala dhexdhigo falastiin iyo sidoo kale israael danjiraha israael u joogo xarunta dhexe ee qaramada midoobay ee magaalada new york gel erdres ninka lagu magacaabana isaguna waxaa loogu baaqay in si deg deg arrinta ah u farageliyo oo uu joojiyo qoraal danjiraha uu soo dhigay baraha bulshada ayaa waxaa lagu shaaceeyey ama lagu amray in isaga iyo antonio guteres ee kulan ay wada yeeshaan si arintan ay kaga wada xaajoodaan xamaas dhinaca kale waxa ay weli haysaa boqolaal u badan dadka reer galbeedka ah oo xabsiyada ee gudaha falastiin ay ku hayso inka badan labaatan qof oo lahaystayaal ah ayaa xamaas weli gaza ku haysaa waxayna sheegtay inaysan sii dayn doonin iyadoo shuruudo xoogan mar kale dul dhigtay israa'iil waxaa la sii daayay dad israa'iiliyiin ah maalintii shalay iyo maalmihii ka horreeyeyba oo haween u badan dadkaas oo ku jiray xabsiyada magaalada gaza iyo deegaano kale oo ay ku sugan tahay xamaas dhinaca kale madaxweynaha dalka falastiin maxamuud cabaas ayaa la kulmay dhigiisa dalka faransiiska madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa shalay ka cagadhigtay deegaano ka tirsan gudaha dalka falastiin isagoo sidoo kalena maanta gaaray dalka jordan gaar ahaan magaalada cumaan madaxweynaha falastiin ayaa xalay kulan qaasa ah, waxa uu la yeeshay dhigiisa dalka faransiiska emmanuel macron waxaana booqasho kooban uu ku tegay magaalada ramallah ee cariga falastiiniyiinta madaxweynaha faransiiska ayaa waxa uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey oo reer galbeed ah oo booqasho ku tagay falastiin tan iyo wixii ka dambeeyey bishii oktoobar toddobadeedii markaas oo xamaas weerar xoogan ay ku qaaday talaaviv iyadoo boqolaal yahuuda ah halkaasi ku dishay tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyeen waxaa sii kordhay weerarada ay is adeegsanayaan ama ay isku adeegsanayaan labada dhinac ee xamaas iyo israa'iil madaxweyne emmanuel macron waa madaxweynaha faransiiska ee waxa uu kulankaasi la yeeshay madaxweynaha dalka falastiin maxamuud cabaas wuxuuna u sheegay in xamaas sidoo kale ay joojiso weerarada gaadmada ah oo ay ku hayso yuhuudda si loo joojiyo ama xal waara loogu helo bariga dhexe waxauu emmanuel macron uu ku taliyey in labada dhinacba ay joojiyaan colaadda dhinaca kale madaxweyne emmanuel macron ayaa saakay waxa uu la kulmay ama la filayaa inuu kulan la qaato madax ka tirsan gudaha dalka jordan isagoo magaalada cumaan booqday goordhow waxaana uu la kulmayaa boqorka jordan iyo mas-uuliyiin kale wuxuuna kala hadli doonaa xaaladda bariga dhexe gaar ahaan xaaladda falastiin emmanuel macron kulamadiisu waxa ay kusoo beegmayaan isagoo booqasho booqashadiisa hala leeyahay ama yahuuddu ay u arkayso inuu la garab taagan yahay falastiin ama uu falastiin la jiro iyadoo faransiiska iyo sidoo kale israa'iil isku dhac u muuqdo dhanka diblomaasiyadda ah isla markiiba inay soo wajahday iyadoo shaki la geliyey emmanuel macron inuu u janjeero dhanka ah, falastiin dhinaca kale duqeymo ayaa lala beegsaday saldhig mareykanku uu ku leeyahay gudaha dalka ciraaq ilaa ilo dhanka ammaanka ah ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta wakaalada wararka reuters waxayna u sheegeen in laba gantaal oo xooggan ay kusoo dhaceen saldhigga cayni al asad ee militariga mareykanka iyo kuwa caalamiga ah ay degan yihiin kaas oo ku yaala galbeedka ambara ee gudaha dalka ciraaq reuters waxa ay soo warisay in gantaalada ay ku horteen gudaha saldhigga ciidanka cirka ee cayn al asad islamarkaana tobanaan ka tirsan ciidamadaasi ay dhinteen sidoo kalena tiro kale oo dhaawac ah oo ciidamada ah ayaa jirta gantaalada ayaa aada u waaweynaa waxaana la sheegay in laga soo tuuray deegaan konton kilomitir dhanka koonfur bari kaga toosan saldhigga la duqeeyey dhinaca kale ugu yaraan shan qof oo rayid ayaa ku dhintay toddoba kalena ah oo ay ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaaradaha ruusiya ay la beegsadeen xero teendho ah oo ku taala eh, gobolka idlib ee waqooyiga galbeed ee gudaha dalka syriya sida ay sheegeen ila maxalli ah oo warkan laga soo xigtay diyaaradaha dagaal ee laga leeyahay dalka ruusiya ayaa kasoo duushay saldhigga ciidamada cirka ee khamiim ee magaalada takatia waxayna weerar dhanka cirka ah ay ku qaadeen abaara labaiyo tobankii habeenimo xilli saqdhaxa xilliga maxalliga ah ee gudaha dalkaasi syria xero ay degan yihiin dad rayid ah oo ka barakacay colaada gudaha dalka syria ayaa waxaa lagu dhuftay dhowr gantaal tuulada hamaam ee galbeedka idlib ayaa ka mid ah geed deegaanada la weeraray sidoo kale goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen diyaaradaha oo dul hayhaabaya hawada suurtagalna ay tahay weli in duqeymo horle ay ka geysan karaan aaggaasi weerarkan waxaa ku dhintay ayaa layidhi shan qof oo rayda waxaana ku dhaawacmay toddoba kale oo ay ku jiraan caruur sida laga soo xigtay ilo xodogaala ah oo laga helay ururka difaaca madaniga ah ee koonfurta ee gudaha dalkaasi syria dadka dhaawacmay waxaa loo gudbiyey cisbitaalada magaalada idlib iyadoo kooxaha difaaca madaniga ah ay gurmad u fidiyeen bishii sebtembar sanadkii labadi kun iyo sideed iyo tobankii turkiga iyo raashka waxa ay ku heshiiyeen idlib in laga dhigo aag xasilooni halkaas oo ka fog falalka gardarada iyo daandaansiga ku ah shacabka siiriya laakiin waxay muuqataa raashka iyo dowlado kale in halkaasi duqeymo ay la beegsanayaan maamulka siiriya iyo xulufadiisa si kastaba ha ahaatee waxa ay si joogto ah u jebiyeen qodobadii xabajoojinta ahaa iyagoo weerar joogtaha ka geystay gudaha aagga idlib dad shacbana ay ku dhinteen dalka siiriya waxaa tan iyo horaantii sanadkii laba kun koob ka socda dagaalo sokeeyey oo ba-an iyadoo dowladaha shisheeye iyo quwadaha waaweyn ay qeyb ka yihiin dhinaca kalena ee doorasho ka socota gudaha dalka liberia ayaa meel xasaasi ah mareysa madaxweynaha liberia george weha ayaa markii labaad u tartamaya waxaana la tartamayaa ninka lagu magacaabo jose bacora oo isaguna ah musharaxa u tartamaya iyadoo natiijada la filayo marka la gaaro afar iyo tobanka novembar natiijooyinka wareega koowaad ee la galay ayaa lasoo shaaciyey waxaana guddiga doorashooyinka dalka liberia ay ku dhawaaqeen ku-celceliska natiijada ama celceliska natiijada weeha oo hore u ahaan jiray ciyaartoy caalami ah ayaa ku guul ku guuleystay in uu helo aqlabiyadda buuxda waxaana uu helay afartan iyo dhibic sideetan iyo saddex boqolkiiba codadkii ugu horreeyey sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada bukara waxa uu hogaaminayaa doorashada wuxuuna helay celcelis ahaan afartan iyo afar boqolkiiba doorashada guud ahaan codbixinta liberia labada siyaasi ayaa markii ugu dambeysay labada siyaasi ayaa markii ugu dambeysay isku helay codbixinta tan iyo labadi markaas oo ay tartankooda ay bilaabeen madaxweynaha imika talada haya ayaa tan iyo laba kun toban iyo toddobadii xilka haya waxaana uu noqonayaa mar labaad haddii uu soo noqdo madaxweynihii ugu eh, ugu horreeyey ee mar labaad soo noqonaya ninkan waa afrikaan waxaana uu helay ama ah, uu ahaa eh, ciyaaryahan horey dunida caan uga ahaa wuxuuna haystaa waana ciyaaryahanka keliya afrikaanka ee haysta biladda eh, balandiora wuxuu ninkan usoo dheelay kooxaha baaqi sintijaman ac milan chelsea ah manchester city iyo sidoo kale kooxo kale wiilkiisa ayaa hadda u dheela kooxda juventus oo saddex iyo labaatan jira weha waa nin caan ka ah dhanka ee eh, isboortiga ama cayaaraha dunida waana ninka keliya ee afrikaana ee haysta bilada belandior weli saaxiib yaal ogaal ayaad maqlaysaan waa hagaag saaxiibayaal weli ogaal ayaad maqlaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala kalamaane ow duceeyiya allay leedahay qaandhow iyo shimbiro qaaqle iyo qalowla soo yaaxay uun rayska quullaha fagtiyo qarandi meel taagan quraanyada harkii qololabtoo duhurka qoodaysa quutaquuta qoolley ilmaa quba madaawaada qumbilaaga qaaqama badoo dhaxanta qowriira yaxaas qaata quusoo lumbada qaba ogoo jiita arjiqaana qoor yaraha toor goranya qoob dheerah qoo farxayna daanyeer qablama kolanya qaashaaran kashintada quwaax iyo hadday qaba ku soo aado qalbacyada u kala daadisoo qurubba meelgeyda jiir qoda abuurkoo lunkan qarinay duugnay qunyar meesha kala soo baxo qadiyo beerayda qawaariijta yaab kale intaan colu qalqaalaynay qaniin iyo kudkuda hoose iyo qaatillaa kacaye qormacay aqowl iyo intii qadafna gaarsiiday ama qaranka soomaaliyeed qoorta uga duuban qorshahay wadaan iyo haddaan qira xumaantooda dad qabyaalada ay madax marto qayliyaa jiree rag qaldamay qabiil iyo intaan qoysku daba joogno dowladnimo qabkeedu ma fadhiyo qaabkan ay tahaye mikrofoonka qabayaan murtidu qiira idilin raadiyo kulmiyanka maqli jira boortawoojaha dey inta qaalinkeenni qola kale ku guurto quranjiyo shimbila xumi isuqayla geshteen qabowlaadin mayne warallaa u naxariista abwaan cabdibashiir inabuur hadda ka horyaabay wuxuu yidhi qabiilkaynu aasnaa qabrigiisi loo dhacay ku qaraabtayaashii ayaan quusan weliyo haatan soo qufaayearyaa bisla waxaa kalood ka tagta qurunyo afmiinshaar waydinku qarsooniyiin waxna soomaad qabatanqabatanqabataan eh. waxna soomaad qabataan abdulwada naftaa weliba ku tabtay eh. dadweynihii qumanaayo kiradii eh. iyo dhiiggii xaggee baad ku qariseen wareer aniga lafteeda maqli jiray qortaadan dheeri lagu qoray cabaadya markaad xaggayga usoo qalloocisamay maleqda iqabata arya adiguna waxaad ka tagtay qabriga hortiida qaaraade balinaad qaboobiyo qaadirkey ha ku geeyo war cabdulow bashiir dheere siyaasadda puntland oo qir qirta maraysu iska maaweelinayaae adiga jacaylka maxaa kugu qasbay warbow siyaasaddan wax ka garan maysaaniine guddiga doorashooyinka puntland beeg shadwalkii doorashooyinkay soo saareen bil bayna dib u dhigeen wakhtigii laysku ogaa doorashaduna qof iyo cod weeyay yidhaahdeen golaha wakiilada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba hal maalin baa la wada dooranhayaa haddee doorashada puntland iyadoo isku sidkan bay cirkaa noqonaysaa dimuqraadiyaddii kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalamaanay ninaan saaxiibanaha waxaa la weydiiyey bal siyaasadda buntland xaggee maraysaa wuxuu ku jawaabay kan kan kaas aabbakeen raaca war abdikuusa weli kala dheegi jiray kan miya kaas miya kee waaye kursiga aryaadhaha war ma haysiina siyaasadda deni waa ku cidloobo intii kale dhinacay martay waxaan maqli jira maxaa keena helay kaaligay inaan noqdo waa kadeed adduunye war maydaa fahmin haddaa maqli jirteen hebel weliirisaa lagu xidhay hadda siyaasadii buntland waa laga waalay warwar mahaysaana waxaa la yidhi jinniya hadda ka hor intixaaba guray oo ku badatay oo qaadi waayey dhulka ka jari waayey oo mar kale sii badiyo hadana ku sii daray war waa soco weyney aan odhanna miyaada maqli jirin war waxaa kaloo la yidhi salsal hayga yaallay allow soco kareena waan walaweyney awood baan jirin xaggaygu afkiibaa juuqda gabay dambayn ku sheegin ayaantaan mujaahid madaxweyne muuse biixi iyo mujaahid wasiir maxamed kaahin afkooda waa laga nabad galay war cabdikuus maada hargeysa tagi doonin war ma habar shiish baa ku dhimatay warwaaqlow hargeysa sidii hore ma ahane hadda cirka waa la fiiri karaa baddaan la eegi karin bowlaascaano haddaad joogto ciriya bad waa fiirin kardhaa warlaascaano xaggee baddu uga timid war waad fiirin kardhaa war buntland warkama haysiina mucaaradkii waa shireen markii gudiga doorashooyinku jadwalka soo saaray wasiirkii hore ee maaliyadda buntland xasan shir abgaal oo hadda ah musharax madaxweynena wuxuu yidhi muddo kororsigii aan ka digayna shacabka go'aanka guddidana waxaa lagu fashilinayay shirka salaadiinta waxaana looga hortegaya go'aammada ka soo bixi doona marka war iyo dhammaantii xaaladdu waxay maraysaa kan miya kaas miya kee waaye kursiga bowma xasan shiraab gaalba heesta qaadahaya wallee aaranjaan odaga waa kala irdhoobeen war kalamaanay war ma haysiine qoladii monitor grub ee la dhihi jiray arrimaha soomaaliya ay dabagalaan warbixin boqol bog ay soo saareen wax loo ogyahay iyo waxay rabaanna waa ku sheegeen horta waa xarfaano warbixinta waxay ku bilaabeen al-shabaab cariiri badanaa la geliyey muddooyinkii u dambeeyey taasna sida la og yahay qof walbaa la socda haddana waxay ku sii dareen al-shabaab weli sidoodii u dhisan yihiin horumar la sheegi karana lagama gaarin haddana waxay ku sii daba qabteen al-shabaab amiiro badan baa laga dilay haddana waxay sii raaciyeen weli nimanku waa dhisan yihiin marka warbixintooda markaan akhriyo waxaa igu soo dhacay nin shaylilaah la yidhaaho saaxiibkay ah oo ayaan dhoweyd gabdha u shukaansan jiray sawirradooda hal meel isugu keenay kadibna facebook soo dhigay oo soo qoray gabdhaha ila dhashay iyo gacalisadayda kadibna gabar kasta waxay isu qaadatay gacalisada la sheegaya inay iyada tahay inta kalena asaga la dhasheen war calaa kulli xaal warka murutina gruub markaan dhegaysta waxaa iga soo baxday runnaa sheegin beenaa sheegin waxaad sheegtana waayin war waayeelkii hore soomaalidu waxay ku ducaysan jireen ilaahow haa iyo maya hal meel hanooga wada yeersin waryadhaha walee hore looma dhihin manaafaaq muslim iya gaal marba miidow la soo mirta manaafaaq muslim iya gaal dagaal marbaa midow la soo mirta abdulla waxaad ka tagtay gurub munaytar waa la meel warbow munatarkaan la sheegahayo wax soomaaliya ku jidhaa now waalwaa hay baa lagu yidhi war somalilan miyay aqoonsadeen waa jananaar dabagale gabdhihii reer hargeysuu jeelka ku ururiyey war cumar dhuulle wuxuu yidhi dhiilkaaga marin sida halka dhaafi maysidi waa salaadarbine wuxuu yidhi inkastoo aad nuugtana kumana xadid dherigi nafsi u dulyaale warwaaqlabaadna waxaad ka tagtay aryadhaha kale maana war ma haysiinoo waxaan loo joog ku meeraysatiin bariga waxaa muqdisho iyo hargeysa laga dejiyay boqol dhallinyaro ahoo qaarkood toban iyo shan sano magafayaal u xirnaayeen kii ugu horreeyana mugow dayuuradda ka soo dega dhulkow inyar ku dhambacaadsadaw sujuuday ciiddana waa dhunkada hadda dadaan dal shisheeyo dhibaato ku mudanin dalka hore u manaxaane sadoor maryan yaasiin jaama eh. oo ah ergiga madaxweynaha u qaabishan eh. arrimaha muhaajiriinta iyo xaquuqda carruurta eh. aad dadkan dadaal badan ku bixisay ayada naftirkeedoo warantana waxay u mahad celisay xafiiska madaxweynaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda i o m waxayna sheegtay intuba inay kala shaqeeyeen war abdulow ambasador maryan yaasin wanaagga dhisaha qumaha dhowraha wixii dhacayaba dhankiisa hayaha aniga dhabta allow dhoor ye hal ye marohaye waan wallaweyna annagu yaabnaya la aadin warkalamaanay ambaashdoor maryan yaasiin waraysi uu ka qaada ayaan la xuseen cabdiyaan dhegaysti waxayna ka sheekaysay dhacdadii westigate oo iyaduna ku dhaawacantay wadaadkeediina ku dhintay aadna waan uga qiirooday markay ka sheekaysay wixii dhacay iyo nimankii meeshaa galay siday u dhaqmayeen ka horna waxaan dhegaystay hooyadeed xaliimo cabdi caruush oo ayada laftirkeedu ka sheekaynaysa maryan aabbaheed oo ay geeri iyo nolol ku weyso aysan meeluu ku dambeeya ilaa hadda aqoonin mid ah dhallinyarada ay ambasadoor marya yaasiin ka soo furdaamisay xabsiyada liibiya ee dalka dib loogu soo celiyey wuxuu yidhi shan iyo toban sanaan ku xiraa liibiya maantana farxadeeda lama soo koobi karo markii aan samaacadaha diyaaradda ka maqlay waxaan joognaa muqdisho si alla si aan diyaaradda uga soo degay ma aqaan sababtoo ah farxaddiiyaa iga tanbadatay wuxuuna kalou intaas sii raaciyey waxa dowladu ay qabato qof iyo qabiil midna ma qaban karaan calankiiyo dalkiiyo dadkiiyo ma nabad baa dibadahan ku raagay ma yidhi aryadhaha dhammaan dhallinyarada la keenay waxay dhaheen daryan eh. kala maqnayno eh. waan idin basaasne eh. bulshayahay ma nabadba bulshayahay ma nabaada war kalamaanay war ma haysiine dowladda kenya go'aan soomaali badan looga baahan yahay ayay qaadatay waxayna si cad u tiri cid kasto shabaabka baqaysa nalama shaqayn karto goaankaas nala war warkaa ku soo boodine cid kastoo shabaabka baqaysa shaqaalaha dowladda kama mid ahaan kartay dhaheen war kuwa badanoo inaga xafiisyada noo fafadhiya eh. oo wejiga duubtaa jira aryadhaha anigu waxaan ba xafladaha iyo fagaaraha mugdi la isugu tago eh. kuwa faysmaski karoonaha soo xirta qolo koofiyada waaweyn oo kala wadataa jidhayana warwar mahaytana golomayba kumid ah oo dawladda inshagayta eh. magaagiyo lahaayagme maga kala xaafado ka degan war waxaaba jira kuwo kaloo dawladda u shaqeeya oo qaarkood xitaa hay amniga ka tirsan yihiin oo marka shabaab lasoo hadal qaado ku dhahaya saaqaasana gelin afaarahaas annagu ma galnee waa nin kula jooga laba xantaa ku dhaheen bawma kuwa garan waaga qariyaa war bur iyo biyo loo kala bixinoo layskala shaandhayn xaajadu toosin mayso warwarkan waa idinka wanyahay ku soo boodinine eh. dowladda kenya eh. macallimiintii gobolka waqooyi bari ee codsaday in shaqada meel kale loogu bedelo cabsi ay shabaab ka qabaan awgeed eh. dhammaan toosay shaqada uga ruqsaysay waxaana loo sheegay cid shabaab ka baqaysa inaysan dowladda usii shaqay karin wardariskaaga wixii wanaagsan waa looga daydaahe qodobkaas inaan ka qaadanna sooma fiicna warbow magaalada xudure gobolka bakool shabaab waa ku hareersan yahay qofna kuma dhex dili karaan sababtoo ah maca dumarkoodii baa laga mamnuuca inay gudaha u soo galaan war sida bakool ilaa u dhaqmaan magaalooyinka kale soomaaliya shartoodu kama dhammaanayso sababtoo ah ciyaalkii iyo islaamiya u degan warnin laba jaru fuushan yahay lama xantaa la yidhi haddaan khawaarijta naagahooda iyo carruurtooda layska fogeyn waxdalaan shartooda laga nabadgelay aryaadaha mugaymahaas maraysa samigay cabdulana wuxuu yidhi how tusbax go'oo laasi tiixa tira u baahan toglaamaad tusbax go'oo laasi tiixa tira u baahan toglaamaad war cabdullow saaxiibkii axmed cabdulana wuxuu yidhi maamadii dhashaa joogta hurtiyo dhoorihii qabay waayahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeen ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed yarir ayaa barnaamijka soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kale kulmayno nabadgelyo ma hadal ku jaran yahay doqon waa la jirtaa jiridayna dhigayo labaadiina ama hadal ku jaran yahay ilaahina ma jiro mise waxaad ka waajibin wanaag baan ujeedaa samaahina ma jiro mise waxaad ka waajibin miyaan xalay tajiibsada jirjiirkaba miyaan dhigay riyaadigu